ku wada faa'iidaysanayaan ay ku wada intifaacayaan waana qurbo dee cibaadaadka waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado kaba mid ah waxaanu daliil u yahay dee waqfigan iyo habkan dee loo isticmaalayo ruuxan wax waqfeeya iimaankiisa uu dee aakhiro rumaysan yahay iyo ajriga iyo thawaabka sadaqaadkaasi ay leeyihiin buu daliil u yahay calaamayna tusaysa iyo dadaalka uu ku dadaalayo wixii muslimiinta si guudba dee nafci badan iyo maslaxo badan oo daa'imo oo joogta ay uguba sugnaydoo dadka ka dambeeya ama ajyaal iyagu mutacaaqibi ay ka faa'iidaystaan dadkii muslimiinta ahaana laga bilaabo rasuulka ilaahay waqtigiisii salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaa dee waqtiyadii kaba dambaysayba marka la eego waqfiga iyo qaybihiisa iyo majaalaadkiisa ee waxyaalo <clears throat> dhici karta inaynaan tasawuri karinba aynaan suuraysan karin aan qariibsanayno ayay dee laba yimaadeenoo meel kasta oo <clears throat> dadka iyaga maslaxo diineed ama adduunyadoodu ay uguba sugnaydba waqfigii nasiib weyn bay adigu uga yeeleen ama u kuba yeeshay awqaaftooduna masaajiddii madaaristii dhakhtarradii iyo dadkii baahnaa ee fuqara iyo masaakiinba lahaa dadkii socotada ahaa dadka iyagu baahida gaarka a ah leh ama dee laxaad kale iyo taas oo kale iyo bal awjuh aad u badan oon barhkoo tilmaami doono ayaa waqfigii uu shamliyay dadka muslimiintii allaha kaba dadka muslimiintii laga bilaabo saxaabadii rasuulkiiyo intii ka dambeysayba maalkoodii ay waqfeeyeen waxyaalihii iyo meelihii iyagu ay dayeen baahideeda ay dayeen ay kuba waqfiyeen kamay tegin dadka muslimiintu baahi baahida mujtamaca kaba mida oo aanay wax u waqfinimay jirin macnaa meel kastoo la yidhaaho xaajaa jirta baahi baa jirta maa sadaqa caadi oo markaas ajirgeedu go-ayee sadaqo jaariye ah oo waqfiya oo baahidaasna daboolaysa ayay iyadii ay iyagii kuba waqfiyeen xagga waqfigaas iyo umuurihiisana dadkii madaxda ahaa ha noqdeen umaro iyo khulafo ha noqdeen quwaaddii iyo dee dadkii waxa weeyaan kaleba haba noqdeen iyo dadkii kale ee mujtamaca bal maalan kaba mid ahaa ee tujaarta lahaa ee farsamo yaqaanka lahaa rag lahaa dumar lahaa intuba way kaba wada qayb qaateen oo waxa weeyaan waqfiyo ilaa maanta iyadoo kun iyo ka dambeeyeen ilaa maanta lagu intifaaco oo waxa weeyaan dee adigu kollay manaadiq dhan oo bilaadda islaamka ka midana cilmi ahaan iyo ishcaaca nuurkiisa uu gaadho ayaabay dumar waqfiyeen sida masjidka qarawiyiin laba boqol iyo shan iyo afartankii haweeney faadima fihriya laydhaah ilaa imkadanna risaaladiisii waa gutaayo tii si kala ballaadhan waa muddada kun iyo labadaa boqoloo sannadood bal waxaan leenahay looma kala hadhin <clears throat> mana jirin dee innagu saqaafadaasi way naga maqnayd waxaa ka jireene laakiin bilaadda kale beled islaama oon lahayn mashaariic waqfiya oo waxa ka soo baxaya ay ka faa'iidaystaan jihaad kala duwan oo jihaadkan barhkood tilmaami doono kama midi mabuu jirintaas taas walow beryihii dambe dee umuuru say ahaan jireen beryihii hore aanay noqon bal markaa waqfi horta muxuu yahay tacriifkiisaan ku horraynaynaaye bal tacriifkay ku tacriifiyaan waqfigu waxay weeye taxbiisu asli wa tasbiilu اlmanfaca asalka waxay u wadaan shaygan lagu intifaacayo isagoo isagii joogayoon baaba'ayn kaas bay asal u wadaan waa kaasoo la waqfiyo laga gooyo in lagu tasarufo kala dhaxlo ama la iibiyo laysa siiyo ama dee dhaxal kala dhexlayo dadka gacmahoodii dee uu markaa iyo dad kala duwan uu isu dhaafdhaafo taas waa taxbiiskeed waa halkaasoo laga joojiyo dee wixii baa la waqfiyaya tasbiilulmanfacna waxa weeye manfacadu waa wixii waxaan ka soo baxayay hadday beerta iyo himaartii hadday imaka caqaaraha tahay sida iyo meelihii aqaladii iyo dee cimaaraadkii iyo ujradii iyo wixii kaba soo baxayo kiri ahaan uga soo baxayay hadday shay kaloo lagu intifaaco tahay waxan isaga kaba soo baxaya oo iyadana dee la waqfiyo oo lagu waqfiyo bal maalan dee kolba jiha jihooyinka kaba mida waqfiga laguba waqfinayay taas baaba lagu magacaabaa horta waqfi xagga marka la eego waqfiga mashruuciyadiisu ee nusuustii shareecadu hadday qur-aan tahay iyo hadday axaadiis tahayba waa wax caddaynaya waqfiga iyo maalka oo qayb kaba mida ah la waqfiyo duruqda khayrka loo waqfiyaa inay wax mashruuco oo jidaysan oo ajri badan leedahay waxaa iyadana nusuustii shareecada inooguba sugan taasoo aad la laysugu dhiiriyo layskuba booriyo nusuustaa waxaa kaba mid a ah aayaadkan qur'aanka ee kol in markaa keenaya boorin laysku boorinayo in wax lala baxo cumuumkooda markan eegno iyo waxa weeyaan aayaadka qur-aanka ee dee bal waxa weeyaan keenaya ama tarkiib khayrka in la sameeyo dadka loo samafalo kuwaasoo dhammi daliil waxay u yihiin waqfigan dee aan sadaqa mar keliya dhammaanaysa ahayn sadaqada jaariyada mashruuciyadeeday bal maalan ay daliil u yihiin waxaa kala mid a ah ilaahay qowlkiisii uu yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaasi markay soo degtay saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mid oo ah, ansaarna dadkii uguba maalka badnaa kaga mid ah abuu dalxa ayaa rasuulka ilaahay uba yimi isagoo jecel ee waqfigan iyo waxay aayaddu tilmaamayso rasuulka ilaahay buu u yimi salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagoo laba tashanaya oo uu kalaba tashanaya dee sidaasaa ilaahay yidhi aniguna maalkayga kii uguba jecelabaan la baxayaaye halkii adiga aad aragto in dee looga baahan yahay ama ay kuba fiicantahay dhig buu rasuulka ilaahay kuba yidhi rasuulka ilaahayna jiha iyuu jihaadkii kaba mida ah, ayuu u tilmaamay si loogu bixiyo maalkiisa ama beertiisa bay bayruxa laba odhanayay ilaahay qowlkiisuu yihi wamaa yafcalu min khayrin falan yukfaruuhu wallaahu caliimu bilmuttaqiin wixii ay sameeyeenee khayr ah lafdiga khayrna waa lafdigaa dee waxa weeye nakiradaa siyaaq nafyi ku timi oo wujuudii khayrkao dhan ayuu shamlinayaa waqfigiibaa markaa soo gelayo dee kaba nafci badan umuurihii kale ka nafci badanoo waxaa joogtada ah ee ajyaal badani ay kaba faa'iidaysanaysaa taas dee waxa weeye ajrigiisii way helayaan rabbina waa ogyahay dadka muttaqiinta ah ama waxyaalaha khayrka laba imanayaan xagga axaadiida markaan eegno rasuulkii ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaa inoogaba sugan saxiixa muslim inuu yidhi idaa maata alinsaanu inqadaca camaluhu ilaa min halaath insaanku hadduu dhinto camalkiisii uu la imanayay dee camal cusub markaa ma jirayo isagii baaba dhinto wuu go-ayaa macnaa ajrigiisii hore waa u qoran yahay laakiin ajri u cusboonaanayo u soconayo oo bal matalan loo qorayo kolba kaasi ma jiro waxaan saddex khasro ama saddex arimood ahayn saddexdii maxaa kuba jiray sadaqatin jaariya waa sadaqo jaariye ah oo taas dee culimmada agtoodana sadaqada jaariyadii waqfigii bay ku xambaaran tahayoo macnaa waa shay uu sadaqaystay fii xayaatii waa sadaqaystay laakiin intifaacii lagu intifaacaya wax intii uu noolaa ku koobnaa maaha isagoo dhintaa lagu intifaacayaa nafcigeed iyo waxtarkeedii baa sii socdaa ajrigii waa ajri cusub baa kolba loo qoraya intaa lagu intifaacayo oo dhan isagoo dhintay ayaa ajri cusub uu kaba helayaa loo qorayaa oo sadaqadaa jaariyadaa koley labada kalena sa wada garanaysaanba dee cilmi lagu intifaaco uu kaba tegay uu dad baray ama allifay oo lagu intifaacayo dabadi iyo walad saalixo u soo ducaynaya iyagana wixii halkaa ajriba uga soconaya bal marka waxaa kaloo ibnu maajaha wariyay xadiid abu hurayra un isagoo ah rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu yidhi inna mima yalxaqu lmu'mina min camalihi wa xasanaati bacda mowtih waxyaalaha ruuxa mu'minkaa haleelaya macnaa isagoo dhintay ajrigiisii uu isagii kolba u soo biirayo u soo kordhayo uu isaga soo gaadhayo waxa kaba mid ah cilman callamahu wanashara cilmi uu dad baray oo uu faafiyey dee intaa cilmigii lagu intifaacayo o dhan ajrigi waa u socdaa wa waladan saalixan taraka ilmo oo uu ka tegoo u soo ducaynayo dee khayr iyo wanaag bal maalan intuu samaynayo waalidkii uu dembidhaaf u dal ilaahay dembidhaaf u weydiinayo oo adigu sadaqo u bixinayo kaasoo kale u ducaynaya isna ajriga waa u socdaa oo isagoo qabrigiisii ku jira ayaa kolba ajri aanu horeba markaas dee waxa weeyaan ajri aanu markii hore u qornayn baa loo soo qorayaayoo soona gaadhaya nafcigiisii waxaa xadiidka laba socday waa musxafan wardatha kitaab qur'aana uu ka tegey macnaa kitaab qur'aana ayuu kaba tegey waa la aqrisanayaa lagu intifaacaya waxba lagaba baranayaa intaa uu jiro kitaabkaasi isna ajriga waa u socdaa waa noocii waqfigii aw masjidan banaahu masjid uu dhisay sida masjidka aan joogno kaliya masaajidii kale dee intaa lagu tukanayo dhan ciddii baaniga ahayd ajriga waa u socdaa waana sadaqadii jaariyad ahayd aw beytan libni sabiili banaahu aqal dadkaa socotada ah musaafiriinteen magaalada cid kuba lahayn ee magaaladii soo gelayay meel ay u hoydaanba aanu jirin aqal uu dhisayoo dadkaas uu ku waqfiyey oo ciddii kolba aan hoy lahaynee socotii ay gelayaan muslimiintuna taa way yaqaaneen oo meelo khaana adigu lagu degi jiray ayaa jirtay oo loo dhisi jiray dadkaasoo bal cunto iyo ay cabidba ay kaba oo waqfiga majaalaadkiisii kaba mid ahaa haddaba kaasna waa ajir u soconaya waxaa aw nahran ajraahum saaqiyad ama webi uu soo jeexay lagu intifaacayo laga cabayo intaa isagana lagu intifaacayo waa sadaqo jaariya uu socdaa waa waqfiguun intani waxay tafsiir u tahay kala bixin u tahay iyo tafsiir sadaqadii jaariyada ahayd aw sadaqatan akhrajaha min maali fi sixatihi wa xayaatihi talxaquhu min bacdi mowti ama sadaqo uu intii uu noolaayo caafimaadka qabay la baxay laakiin nafxigeedii waxtarkeedii dee uu dambeeyo oo isaga bacda mowtii soo gaadhaysa waa waqfiga adugu bal adiladii buu kaba mid yahay waxyaalaha kale u daliilka ama mashruuciyadiisa ina tusaya waxaa ka mida ah xadiid bukhaari iyo muslim iyo wareyn ibni cumar xadiidkii oo uu yidhi cumar ibnu lkhadaab oo aabbihi ah radia allahu canhum ayaa dhul buu khaybar ka helay waa khaybar meel madiine waqooyiga kaba xigtay dad yahuudi ay deganaayeen oo dhul ziraacaana ah lahayd oo markii la furtay ee dadkii iyagu xudaybiye joogay ee halkaas markaa iyagu furtay loo qaybiyey buu dhul helay dhul aad u qiimo badan rasuulka ilaahay buu u yimi salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagoo la tashanaya oo wuxuu ku yidhi asabtu ardan bikhaybara lam usib maalan qado anfasa cindii minhum dhul baan heloon khaybar kaba helay weligayba maal agtayda kaga qiimo badan oo isoo galay oo kan la midii ma jirin famaa ta'murinii bih rasuulka ilaahay buu la tashanaya maxaad i amraysaa rasuulka ilaahay muxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh in shi'ta xabasta aslaha wa tasadaqta biha haddaad doonto asalkeedii waa dhulkii iyo wixii kuba yaalay waxaad ka dhigi waqfi macnaa waxaan lagaa dhexlayn adigu adigu aanad iibinahayn cid aan la siin karahayn dee wixiina waa laga shaqaynayaa oo saasoo kale oo asalkeedii baad saa u joojinood ama u waqfii watasadaqta biha laakiin waxaa ka soo baxaya ayaad sadaqo ka dhigi rasuulka ilaahay baa u tilmaamay taas waxaana xafnu xajar xadiidka markuu qabanaya yidhaahaaba xagga marka la eego mashruuciyada waqfigana xadiidku asal buu yahay waxaana mashhuura waqfi ugu horreeyey fi lislaam inuu yahay waqfigaas cumar kolle xadiidka mar dambe markaan shuruudda waaqifiintiiyo taa kaba hadlaynaan kusoo laami doonaa waxaa kaloo bukhaari wariyey camr bn alxaarioo rasuulkii ilaahay seedigiiba ahaa waa juwayriya bintulxaarisi walaalkeeduu kaba wariyay inuu yidhi maa taraka rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam ilaa baqlata lbaydaa wa silaaxa wa ardan tarakaha sadaqa rasuulkii ilaahay markuu dhintay kamuu tegin waxaan ahayn baqashiisii caddayda uu fuuli jiray hubkiisii dee dagaalka uu qaadan jiray iyo dhul uu ka dhigay sadaqo waa dhul dee waqfi bay noqonaysaa sadaqadaasi oo su markaa xaafid ibnu xajar halkan yidhaaho macnaa dhulkaa waxtarkiisii iyo manfacadiisii buu rasuulka ilaahay sadaqaystay xukumkeedii maxay noqotay xukma alwaqfi maaha dhul laga dhaxlayo isagoo lamama dhexli jirin dhul markaa la kala qaadanayo dad kala qaadanayaana may ahayn waa dhul saasun ku baaqi noqonayo laakiin wixii ka soo baxayay dee meelihii khayrka laguma bixinayo lagu intifaacayo intaasuu kaba tegay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal waxaa leenaha waa adiladii mashruuciyada waqfiga xagga markaa waqfigu saxaabada dhexdoodii aad buu u shuhuroobay waanu ku baahay xataa jaabir ibnu cabdilaahi ilaa uu yidhiba jaabir ibnu cabdilaahi maa aclamu axadan kaana lahu maalun min almuhaajiriina waalansaar ilaa xabasa maalan sadaqatan mu'abada ma ogiba jaabir ibnu cabdilaahi baa leh axad muhaajiriintii ka mid a ma ansaaro xoolo lahaa waa saxaabadii rasuulka ilaahay oon xoola waqfi waqfi samayn anugu maba ogi buu leeyahay macnaa dadkii iyagu xoolaa lahaa iyagu waxa weeyaan hala kala xoolo badnaado ee muhaajiriin iyo ansaarba lahaa saxaabadii rasuulkii ilaahay ahayd mid kastaaba waqfi uu sameeyey waa jiray waayo waa dee ajriga iyo nafciga badan uu leeyahay iyo dee waxa weeyaan sharcigiina waa kaa iskubadhtan bay deeta u samaynayeenoo kii noolaa iyo kii dhintayba uu ka wada faa'iidaya sida hadal inoo soo socdo uu zayd ibnu thaabit leeyahay shaafici baa radia canhu isna wuxuu yidhaahaa waxay soo gaadhay balaganii ana amaaniina saxaabiya min alansaari tasadaquu bisadaqaatin muxaramaatin waxay soo gaadhay siddeetan ansaar kaba midoo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba midi inay sadaqaad muxarama ay sadaqaysteen kolle waa cibaaro shaafici ka cabiro sadaqa muxarama ama sadaqaat muxaramaat waqfiga ayuu ku idlaaqa waayo waxaan la dee lagu tasarufi karayn oon cidi yeelan karayn ha laga faa'iidaystabe waa cibaarada shaaficu kaba cabiro waqfigae taasi ay soo gaadhay bal markaa waxaan leenahay arrinkaasi kolley si ibnu qudaama yidhaah waa ijmaac saxaabada xaggoodii kaba ahaatay mid kastoo waqfi karayeyna waxbuu waqfiyey arrinkaasna dhexdooda uu kuba shuhuroobay oo bal waqfiga horta taasba weeye yase mashruuciyadiisu ay tahay arrinta kale faa'iidada ama ahdaafta laga leeyahay waqfigan ama xikmada uu leeyahay iyadooy deeb badan tahay kollay xikmadan marka la eego iyo waxan laynoogu jideeyeyba xikmada kuba sugan umuurahay kaba muuqanaysa waxaa kaba mida wuxuu waqfigu yahay shay daacaah shay biriah oo loogana jeedo ilaahay subxaana wa tacaala in loogu dhowaado dadkii baahnaa iyo ciddii baahnaydna in loogu samafalo loogaba jeedo uu ku sugan yahay birigii iyo taqwadii iyo daacadii in laysu kaalmaystaa marka waxaa waqfigii ugu sugan khayr weyn baa kii noolaana ugu sugan kii dhintayna uguba suganoo zayd ibnu haabit baa wuxuu dhaha radia allaahu canhu saxaabigaas lam nara khayran lilmayiti walaa lilxayi min hadihi alxubus almowquufa manaan arag wax ka nool iyo ka dhintay uga khayr badan oo uga nafci badan waqfiyadan maxbuusada ah oo say labada dhinacba khayr ugu sugan yahay muxuu yidhi ama almayitu fayajri ajruha calayh kii dhintay dee isagoo dhintay baa ajrigii u socdaa waa sadaqada jaariyada waa kii wax waqfiya ajrigii waa u soconaya oo kii dhintay waa ku intifaacaya xoolaha bal xoolihii lala kala tegi lahaa la qaadan lahaa ee baabi' laha ma baaba'ayaane ajrigii baa u socdo taasu u khayr badan yahay kii dhintay amaa kii noolaana fa tuxbasu calayhi walaa tuuhabu walaa tuurasu walaa yaqdiru calaa istihlaaka kii noolaana iyo ciddii lagu waqfiyeyna haddii markaa la siiyo halkii ay dee iskaba baabi'in lahaayeen lagala kala tegi lahaa hadduu doono ruuxu u iibin lahaa wixii isagaa ku intifaacaya mana siin kara cid ma dhexli karo si uu baabi'iyo taas iyo isilaageediina ma karayo nafcigeedii iyo waxtarkeedii baa joogto u ah oo markaa kii noolaayo kii dhintayba waqfigu khayrkaa badan ayuu u leeyahay wax uga nafci badan oo uga khayr badanna maanaan arag waa hadalkaa zayd ibnu thaabit bal markaa waxaa inoogu sugan waqfigii iyo waa xikmadii lagaba lahaaye waa furid laynoo furayo albaabkii khayrka iyo ajri joogto oon dhammaad lahayn oon kala go' lahayn oo insaankii uu helo iyo maalkii iska baabi'i lahaayoo marka la waqfiyo ay joogto noqonaysa in laguba intifaaca laga faa'iidaysaa muddo dheer oo haddii aanu waqfi ahayn dhici kari layd inuu iska baaba'o wixii baa baaqi noqonayo bal waa umuuraha laynooguma jideeyey saa daraaddeedna marka waqfiga dariiqiisii lalaba mariyo say muslimiintu u fahmeenay dee ulaba iman jireen waxaa markaa ku sugnaanaya tadaamunkii iyo takaaful istaagaarsi guud ahaaneed oo dadkii guud ahaan ummadii kaba dhaxeeya oo wixii bal maalan keeni lahaa karaahiye iyo isnacayb iyo xasadna meeshuu ka baxayaayo marka kii faqiirka kii baahna kii baahi gaara lahaa kii socotada ahaa uu waqfigii ka helo wuxuu isagu kuba intifaaco oo sharaftiisiina uu ku ilaaliyo uu kagana maarmo dad kale inuu u baryo baryootama alma albaabba uu garaaco caloolxumadii uu qaadi lahaa dadka xoolaha hayeen waxba siinayn isagiina uu dhibaataysan yahay meeshay kaba baxaysaa dadkiibaaba isjeclaanaya dee guud ahaanna waa waxaa lagu wada intifaacayo bal markaa horta waqfiga waa iga hordhace dee faa'iidadaa iyo umuurahaasuu leeyahay mashruuciyadiisuna taaba weeye xagga marka la eego dowrka uu ku leeyahay tanmiyada iyo kobcinta bal maalan ama xag tacliimeed ha noqoto xag jaanib kale haba noqoto jawaanibtan tilmaami doono markan taa eegno horta dadkii muslimiinta ee waaqifiinta ahaa duruqdii iyagu ay u arkayeen inuu wanaag iyo khayr uu kuba sugan yahay oo dhan ee xaggaa waqfigana loogaba faa'iidaysan karayo way mareen kamay tegin jaanib iyo dhinac dhinacyadaa dee baahidu ay jirto ama waxtar iyo dadku ay uba baahan yihiin ay jirto oo kamay tegine dhammaanba halkii waxa weeye wixii adigu manfaco iyo waxtarba dadka u lahaa laga faa'iidaysanayey maalkoodii way ku waqfiyeenoo waqfigoodii markaa muxuu noqday hadday noqoto meelihii cibaadada ha noqoto dhakhtarradii baahida iyo dhibteedu iyo mashaakisha ay leedahay dee cilaajkeedii iyo taa wax ka qabashadeed umuurahaas oo dhanba waqfigoodii uu gaadhay oo ibnu baduuda raximahu llahu tacaala wuxuu yidhaahaa markii uu dimashik soo gaadhay isagoo awqaafteedii iyo masaarifteedii kaba hadlaya leh waxa weeyaan wax la koobi kara maaha waa ibnu baduuda ninkaa raxaalada macruufka ahaa awqaafteedii jirtay uu dimasha ku arkuu barhkood isagoo tilmaamaya muxuu yidhi fa minhaa awqaafun cala alcaajisiina can ilxaj wa minha awqaafun calaa tajhiisi albanaati ilaa aswaajihinna oo awqaafaa ka mid dad muslimiina ay waqfiyeenoo dadkaa awood waaye inay xajaan laga caawin jiro oo lagaba xajsiin jiray awqaafaa jirta wakhtigaas waxa weeyaan hablaha ama dee usartoodu ay faqiirka tahaye intay waqtigii la guursanayey la gaadhay wax reerki ay iyadii ku hooyaan oo jihaas ugaba dhigaan aanay haysan waqfi qolooyinka caynkaasa ama dadkaas wixii ay ugaba baahnaayeen jihaas guur oo dhan lagaba siin jiray taas baabay waqfiyaa jiray dadkaa iyagoo la qafaashay ama gaalaba ay qafaalatay xoolo dee waqfi ahaayoo laguma soo furan jiroo looba waqfiyey baa jiray dadkaa socotada ah awqaaf u gaar ahaydoo laga siinayay wixii ay cunayeen iyo waxay xidhanayeen iyo wixii sahay u noqonayay bilaadooda gaadhsiinaya bal umuuruhu intaas uu tilmaamay aad bay ugaba badnaayeen weliba bilaaddaa shaam iyo dee bilaaddii kale islaamkaba ahayd bal marka waxa weeye xagga marka la eego majaalaadkii waqfigu iyo mu'asasaadkii khayrigahaa ee badnaa iyaga ay dabooleen ee maalka waqfiga uun laga bixin jiray aad bay uga badnaayeen mustafa sibaaci doctoorka mashhuurka raximah llahu tacaala waana kitaab uu leeyaho aada u qayima oo lagu magacaabo min rawaa'ici xadaaratina ayaa wuxuu tiriyaa ilaa soddon qaybood oo ama nooc oo iyagu kaba mida meelihii majaalaadkii waqfiga ee mu'asasaadkii waqfiga ahayd iyagu ay dabooleen baahideedii bal ay kaba bateen dee dadkana uba nafci ilaa soddon meelood buu gaadhsiiyaa markaa midhar baan kaba soo qaadanaynaa meelaha waxaa kaba mid ahaa almasaajid waa meelihii dadkii muslimiinta ay waqfigoodii ay kufiyeen dee masjidkuna xagga islaamka ma aha uun meel lagu cibaadayso salaad laguma tukado waa meel lagu cibaadayso salaad lagu tukadiyo cibaadaadkii kale ee haddana wuxuu yahayba waa meel iyadana ay ka baxdo dee waa addacwa ilى اllahi subxaanaه wa tacaala biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana oo dacwadii dadka la gaadhsiinayana waa maqarkeed iyo makaankeed taasba weeye waxa ay tahay iyaduna waa meeshii wax laguma baranayo bal meelihii ugu horreeya dee tacliimeed intaanay madaaristu waayo mar dambey madaaristu yimaadeene waxay ahaydba waxbarashada inuyo meelaheeduna masaajidunbaabay ahayd saa daraaddeed dadkii muslimiinta ahaa masaajidda si ay ugu tukanayaan ugu cibaadaysanayaan waxa weeyaan dacwadii loogaba fidinayo ayay ku baranayeen qiraa'adii hadday noqoto iyo kitaabadii hadday noqoto iyo qur'aankii iyo ah, furuucdii cilmiga guud ahaanba xataa culum kaba baxsan culumtii shareecada ayaa masaajiddii laguba baranayay masjidkuna quruunta islaamka oo dhan guud ahaan risaaladaas imaka jawaanibta mutacadidaa leh si aad iyo aada u heer sarraysa ayuu u gutay oo bal uulaba imanayay haddaba waxaasoo dhanna waxa keenayey oo majaalaadkaas kala duwan ee masjidku uu dee isagu raa'idka uu kaba ahaa ee waxa weeyaan waxa keenaya dhib yaraynayay waa ammaashii waqfiga ahayd ee masaajidda laguba waqfiyey ama ha noqoto xagga dhismaheeda haba noqoto xagga masaalixdeeda cimaaradeeda iyo nadaafadeeda iyo inaaradeeda ama iftiiminta laba iftiiminayo iyo la iftiiminayo iyo biyihii loo baahnaayo loo dhib yareeyo haba noqoto ha noqoto cidda iyagu ka mas uulka masaajidii hawshooda wadee imaamyadii leh mu'adiniintii leh dadkii kale nadaafada ee kaba shaqaynaya leh ha noqoto dadkii iyaguna duruusta kala duwan kuba dhigayay ee kuba duwan intaasoo dhanba amwaashii waqfigu iyadaa waxa weeye waxyaalahaas oo dhanba lagu fangarayn jiro oo laguma bixin jiro hawsha u qumaysay waxaanay masaajidda waaweyneyd ee risaalada aad iyo aad u weyn gudatay majaalaadkaa kuma gudatay dhib yareeya dee ilaahay fadligiisa dabadi waa amwaashii waqfiga oo dee markay noqoto dhisma iyo taas waxaaba dhici karta dhisma iyo ricaayadiisan siyaadadiisu in marka hore haddii la dhiso ta dambe ay dee marmarun ay noqoto laakiin waa tacmiirkiisii lagu camirayay cilmiga iyo nashrintiisa oo ay u baahnayd dee culimmo iyaguna mutafariqiin oo dadka diinta iyo culumta kala duwan barta bal dalabadii iyaguna kuba baranayso dee iyagina baahidoodii iyo inta la daboolo laga kaafiyo hamigii maciisho iyo nololeed lagaba kaafiyo dadka iyagu shaqadiisa kala haya imaamnimadiisa iyo khidaabadiisa iyo tacdiinkiisa iyo shaqadiisa haya oo dee shaqo weliba adagoo dadkeennu uma haystaan inay shaqada masjidka iyo imaamnimadan iyo hawl sidaasa tahay bal waxaan leenahay waa hawlta ugu badanbo howlaha kale oo dhan fasaxyaa laga yeeleeshaa jumca aad iska nasato adeeshaayoo ciidaha la nastaayo meelo kastaad iskaba maraysaa laakiin nin masjidka imaamo ama mu'adini had iyo goor lugtuu ka xidhan yahay salaadii way joogtaa jumco ma laha ciid ma laha fasax kale ma laha waa hawshaas aan cidna uba ogeyno dee iyaga haddaba dadkaasi way garteenoo waqfigaa waxaa daboolayo dadkaas kifaayadoodii iyo baahidoodiiyo waxay u baahnaayeen iyo culimmadii iyagu wax kaba dhigaysayba taa iyadaa daboolayeybaoo bal markaa waxaa masaajiddu ay heerkaa kuba gaadheen waxayd amwaashii waqfiga ee mutawafirka ahayd ee dadkii muxsiniinta ay waqfiyeen masaajidda aharta weyn ku lahayd marka la eego cilmiga nashrintiisa iyo dacwada iyo bal taasoo kaleo dee ilaa waqtiyadeennana qaybo kaba mida ay hawshoodii ay halkii kaba wadaan waxaa kaba mida labada xaram oo kale masjid ulaqsa faka allahu asra iyo masjidka basre iyo kuufe iyo masaajid kuba taalay camr bnu caas jaamiciisii masar kuba yaalay jaamic marhac umawi oo dimashq isaguna kuba yaalay jaamicu saytuuna oo tuunisa kayrawaan iyo jaamicu lqarawiyiin oo laba boqol iyo shan si aan sheegaya haweeney baa wixii ay dhaxashay masjidka kuba dhistay dee intii dambena waa kordhayay waxay noqotayna bal maqribka ama galbeedka afrika o dhan iyo waqooyiga afrika meesha sidii asar ahayd ee ilaa maantaba cilmiga loo soo doonto culimmaduna ay kaba soo baxaan ee bal matalan taas ayadoo xataa awqaadda qaarkeed waxaa masjidka dhexdiisa kuba yaalay ilaa siddeed kursi oo mid kastaa waqfigiisa gaarkuu lahaa siddeed iyo caalim baana fadhiisanayo midba fannigiisa aqriayo waqfigoodna ayaana lagaba daboolayay oo taas maslulqarawiyuna ilaa maantana risaaladiisii waa gutaa magaalada fas buu ku yaalla alcaasim alcilmiya lilmaqrib oo kale bal markaa in jaamicu lasar iyo jaamicu qurduba iyo waxaasoo dhammi waa masaajid awqaaftii marka la eego risaaladoodii ay guteen ee barhkoodna ilaa imika ay gudanayaanna awqaaftii loo sameeyey dadkii muxsiniinta ay u sameeyeenna ay keentay in ay waxa weeyaan hawshaa weyn ay qabtaan risaaladaa weynna ay gutaanba weeyaanoo dee ilaahay fadligiisa dabadeed xoolihii badnaa ee lagu waqfiyey amwaashii badnayd ayaa keentay in bal waxa weeyaan ay dee heerkaasna gaadhaan risaaladoodna boqolaalkaas sannadood ay socoto laguna intifaaco oo bal taasi xaggii masaajidaydoo markaa masaajiddu waa majaalaadkii waqfigay kaba mid yihiin ee ay ahayd in loo ilaaliyo ciddii wax waqfiyaysa masaajiddii ku waqfido waqfigiinoo kolley dee wuxuu gelayaa howlihiisaas oo dhan cimaaradiisii haddii laba dhiso dee kalkolsiyaano u baahda mooye ciddii matalan camiraysayna tacmiirkiisii labaad ee macnawiga ahaa iyo cidii kale hawshiisa haysay ayaa iyagina uba baahan in la daboolo baahidoodiiyo waxyaalahaasi masjidku risaaladiisii diin ahaaneed iyo cilmi ahaaneed iyo cibaad ahaaneed iyo wax kastaba uba guto bal markaa masaajiddu waa majaalaadkii waqfiga culimada muslimiinta ay u ihtimaameen mid kaba mida meelihii kale iyaduna de dee waxweynka uu wax weyn uu kaba taray loo ihtimaamay waxaa kaba mida alkataatiib kataatiib waa jamcu kutaabina waa malcaamadatan idhaahna un weeye malcaama ama malcaamada wey kutaab waa amaakinta dadka yaryar lagu baro qiraa'ada iyo kitaabada iyo qur'aanka xifdigiisa iyo mabaadi'a culumidiin laguba baro taas inta badanna beryaha hore kataatiibtu waxay raacsanaan jirtay masaajiday raacsanaan jirtay taasay raacsanaan jirtay oo inta badan taasay waxaana jirtay dadkii waaqifiinta iyaguna aad bay ugu ihtimaameen oo waa jaanib aad iyo aad ay u dacmiyeen oo waqfigu uu dacmiyey bal matalan taas dee marka la eega bilaaddii islaamkana aad bay uguba badnaatay xataa nin ibnu xawqa la idhaahdo kitaab taariikha leh siqiliya dee waa dhul islaamka kaba baxay oo dee waa jaziiro ku taalla waxa weeyaan kolley talyaaniye magaalooyinkeedii qaybo kaba mida ayaa wuxuu tiriyey meel keliya oo uu lahaa saddex boqol oo kutaab ama malcamadoodbaa kuba sugnaa inta badanna waqfi unbaa waxaa laguba sarfinayay waa mudun istiqiliya meel kaba mida barhkood boqolaal arday ama in ka badan baana kuba jiri jiray kuwa ay aytaamta u khaas yeeleen oo aytaamta waqfigood dee waxa weeyaan si aytaamtii wax loogu bariyo kuwa caamiba way jireen ee waryaha dambe markay dadkii bateen dee kuwa gaaroo munfasirina way samaysmeene bal waxaan leenahay iyaduna kataatiibtaas waqfiga lahayd caalamulislaami marka leegay bilaadiisii aad iyo aad bay u badnaayeen ha dadka fuqarada ah caruurtoodii wax lagu baro kol waqfi leedahay meesha iyaga wax lagama qaadayo mucallimkii waxbariyey ama mucallimiintiina dee waqfigii baa daboolaya baahidoodii oo ardaygii wax lagama qaadahayn majaan bay ahayd kuwa aytaamta iyo kuwa fuqarada iyo masaakiintii fi anxaai alcaalam alislaami bal waxay soo naqliyaan oo culimadu ay sooba naqliyaan dee khaasatan kuwa waqfiga iyo umuuraha ka hadlay kolley waqfigana ama nadawaadkii laga gala ha noqoto ama kutubtii lagaba alifay haba noqoto ama qayb saa kaba dhigayo saa rawaayac xadaaratinaayo umuurahaas kolley qayb dhan aan umuurahan kaba soo naqlinaya usuul camal alkhayri oo dee uu qardaawilayo laakiin ka rawaayic baa kaba horeeyo oo kale iyo bal iyo kuwo kaleo dee mujaladaad barhkood ay yihiin iyo waa umuuro badan oo barhkood aan sooba naqlin doono waqfigu waxyaalihii uu daboolaya ayaa inoo shamliyo kutubta inta badan ma tilmaami doonee ee bal waxay soo naqliyaan reer tunis oo kale ayaa waxa waqfigu meelihii uu galay kaba mid ahaa in lacag naqdi ah oo la qaybiyo ardayda loo qaybiyo malcaamadaha ku jirta ama ka taatiibta maalinta khamiista ay jirtayoo waa la imanayey waxaa la weydiinaya toddobaadkaa waxay dhigteen ayaa la weydiinaya xafideen oo kale marka waa si loogu dhiiriyo waqfi baana lagaba bixinayay ayaa dee inaga maaha macallin khamiis loo urinayo khamiistii wax loo keenkeenayo isagoo khamiis urursanaya ardaygii baaba la siinayay oo waa khamiistii markaa la weydiiyo toddobaadkii wuxuu dhigtay wuxuu xafiday waa tashjiican lahum iyo iyaday taa tahay iyo dhiirin oo kale waa tunis bay tahay si kaba jirtay meelo dee waqtiyo ay kaba jirtay oo kale harkaasay ahayd <clears throat> bal markaa kataatiibtuna kolley iyadaa nuqdo u ahayd dee madaaristii ka sarraysay ee heerka dee jaamacaadkeennan iyo bal ilaa jaamacaad diraasaad culyaaba ka wada heer sarraysay iyadaa markii dambe dee waa wixii lagu diyaarinaya cidda halkaa gelayso iyadaa aasaas u ahayde bal waxaan leenahay kataatiibtu in xadaaradii dee islaamka waayo dee waa waxaa cilmiga mutaraakimka ee dee barhkiiba barhka kale kaba sarreeye iyagu xalaqaadkaa iskuma xidhan ahaayee iyagu asaasba u ahaa waqfigu aad iyo aad buu dacmiyey taasi waxay keentayba bal in dee meelo badan ardayda joogta khaasatan aytaamta iyo inay noloshii wixii ay ku noolaan cuntadii iyo cabitaankiiba laba siinayey tacliimtiina ay majaan u ahayd malbaskoodii laba siinayey bal waaba taas tashdiica kalena ay laba kulmayeenoo majaalaadkii waqfiga maxaa kaba mid aha ka taatiibtii kataatiibtu waxay dee asaas u ahayd oo iyaga marxalada labaad ay noqonaysay almadaaris madaaristuna waxaa jirtay wakhtigaa hore dee qarnigii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo madaaris muuqday oo waaweyn oo sida berigii dambe ay u muuqdeen may jirin inta badan waxa weeye markii dambe ilaa qarnigii afraad marka la soo gaadhaya madaarista adigu aada u shoorowda ay bilaabantay waana madaaris markaa dee ka gaar ahayd masjidkii iyo malcaamadiiba walow ay dhinacooda un kuba taalay madaaristuna wakhtigaas tacliimta iyada laguba dhiganayaa bilaash bay ahayd dabaqaadkuna da loo xadaynayay may jirin jirinee dabaqaad oo dhammi way kaba faa'iidaysanayeen oo fi'a gaar oo tacliimta ay ku khaasayd may jirin bal laakiin dadkao dhan bay u wada furnayd oo fursada ka wada faa'iidaysanayay maxaana keentay oo waqfigu keenay ee dabaqada aad u hoosaysay ee ama fuqarada ahayd iyo agoomii aan waxba haysan iyo taasi hadaanay waqfigani jirin may heleen majaal ay caruurtoodu wax ku bartaan oy meel ku gaadhaanoo bal dee markay wax barteen ay qudaad noqdeen ay muftiya noqdeene eh, ama manaasibtii kale idaarigaa ay noqdeen dabaqatii ugu sarraysay ka mid noqdeen iyagoo dabaqadaa hoose kaba yimi waxa dhib yareeye waxay ahaayeen waa markaa dee waqfigiibaa dhib yareeyo waxaa markaa dhacaysa madaaristaa waqfiga ahayd guud ahaana taasay ahaayeenba waxaa majaankayd baede kii faqiirka ahaa inuu dee inankii dee ninkii faqiirkaa inankiisu inuu dhinac fadhiisto kii qaniga ahaa kii isagu dabaqada hoose mujtamaca kii dabaqada sare inuu dhinaciisa fadhiistoy meel wax ku wada baranayaan dhammaanna ay furastan ay u siman yihiinba marka laba qaybood baanay almadaaris ahayd marka leega caalamul-islaam siday ahaydoo mid qismi daakhiliya oo inta badan dadka qurabada een waddankoodii aanay meeshu ahayn iyo dadka fuqarada kaa degi jiray cuntadii bay ku lahaayeen jiifkii bay lahaayeen dee kutubtiiyo waxaasna madrasada way ugu daras iyo tacliimtii bay wada helayeen oo matalan taas oo markaasaa daraaddeed madraso kastaaba waxay lahayd in qaacaadkii wax lagu dhiganayay way lahaayeen quraftii la seexanayay lahaayeen meeshii lagu daalacanaya makaatibta maktabadii bay lahaayeen masjidkiina way lahaayeen laguma cibaadaysanayey waxaa kalooy lahaayeen kol haddii ay tahay madbakh iyo xamaamna way lahaayeen waa qaybta iyadu daakhiliga ah dee dadka wax ka dhigaya ee sheekh ka noqonayana culimmada kuwa ugu heer sarreeya ayaa loo soo xuli jirayba taas ba ahayd bal waxay helayeen markaas iyagoo masaaruuf de waxoodaas oo dhan la daboolay cilaajkiina way helayeen qaybna waxay ahayd qaybtaa iyagu khaarijigo intay wixii dhigtaan magaaladiiba degan dadkoodna ay dee iska wax iska haystaan intay dee maalintii oo dhan joogaan oo ay cilmigii ka bartaan halkaas iyagu hoyanayoo madaaristu taas bay lahayd waxaasoo dhanna kuwaasna majaan bay u ahayd uun debadda kaba imanaya kuwana waxaasoo dhammi majaan bay u ahayn waxa bixinayana dowlad miisaaniyeed ku bixinaysay may jirin ee waxayd waa waqfigii waayo ruux dee inta bishii kolba waxa soo gala ka bixinayana taasi ma jirino way iskaba go-ayse maderse kasta waqfi bay lahayd ha lahaato markaa beero iyo basaatin lagu waqfiyey ha noqoto hala noqoto xawaaniit iyo dee cimaaraad iyo guryo laguba waqfiyey ee madarasad madrasad kastaaba waqfigaasay lahayd siday masaajidda u lahaayeenoo baahidaasoo dhanba lagu daboolayay taasi markaa maxay keentay oo dadkii ay iyagu kaba faa'iidaysteen kol haddii arintu taatay inay u faaruq noqdaan cilmiga dalabkiisii waxa ka haday hamigii iyo fikirkii laga fikiri laha maanta halkeed wax ka cun halkeed caawa kaba cashayn iyo taaciddii aan waxba haysan taasi waxaa ibnu jubayr nin la yidhaaho raxaale isaguna ah rixladiisuna rixlatu ibnu jubayr bay ciwaankaasay ku madbacaysan tahay waana mutawafir ruuxii doonaya xataa antareedadna iyadoo majaan u helaya dee meelahaas rixlatu ibnu jubayr andalus buu kaba yimi uu marayay nimanka raaxaaliintuna nimanka galbeedka kaba imanaya uba badnaayeen markuu soo gaadhay shaam iyo dimashiq soo gaadhay isagoo waddankoodiiba ay waxyaalo jireen ayuu wuxuu la yaabay madaarista badnayd oo nin nucaymi la yidhaahba adaaris fii akhbaari lmadaaris oo shaam madaaristeedii ilaa boqolaal uu tiriyuu leeyahy oo kitaab inoo madbacaysanbe madaaristii badnayd iyo awqaafta faraha badan ee dadka madaaristaasee waxbaranaya ay kaba faa'iidaysanayeen taase isagii waxay ku xambaartay ilaa imikaday kitaabkiisa inoogu qoran tahay inuu dadkii iyo dhulkii uu kaba yimi uu idhaha war waxay usoo rixlaysaan usoo xeraysaan dhulkan dhulkan usoo usoo rixleeya hadalkiisii haddaan wax ka soo naqliyo waa awqaaftaa dimshiq kaba waramay iyo maraafiqdeeda badan buu idhaahaa dadka qurabada ah waxyaalahay dee ku intifaacayaan ka faa'iidaysanayaan ee baahidoodii wada daboolayaan beledkan aad buu uguba badan yahay weliba dadka qur-aanka xafidsan ama cilmi dalab ee dalabo cilmia ah, taas buu yidhaha aad bay uguba badan yihiin markaas walow uu yidhaha bilaadan barigoo dhammi taasay waa iskaga mid haddana dimashqiya buu lahaa dee waxay ka qabtaa siyaado aad iyo aad u badan bay kaba qabtaayoo markaasaa muxuu yidhi hadal faman shaء الفلاح min نشhة مغربina falyarxل إلى hذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الأمور المعينة الكثيرة وأولها فراغ البال من أمر المعيشة وهو أكبر الأعوان وأهمها وأنا هذا الكل وقti kastaba jira xagga marka la eega ruuxii daalibka wuxuu uga baahan yahay wuxuu leeyahy dadka dee nashada ama dhalinyarada maqaaribadii waa dhulkii uu kaba yimi bilaadan ha yimaadeen iyagoo cilmidoona doona marka maxay helayaan buu leeyahy waxyaalo badan oo uu kaalmaynayo cilmiga barashadiisii bay heli oo tii koowaad wuxuu kaba dhigay faraaqulbali min amri lmaciisha waayo ruuxu hadduu imaka casharkii buu oo aba dhiganaya laakiin wuxuu ka warwarayaa caawa maxaad ku cashayn iyo berri maxaad ku quraacan ama qada xaggeed keeni taasuu ka warwaraya qalbigiisi waa qaybsamaya waa jeedsanaya oo cilmigii hagaag uma gelayo waayo qalbigiisi baan faariq ahayn markaasaa wuxuu ka dhigay ruux cilmi dalbaya waxa ugu weyn ee dee uu kaalmaynaya walow wixii u kaalmaynayo ay badanyin buu leeyahay halkan waa faraaqulbaali min amri lmaciisha in qalbigiisi ka marhnaado macisho cisho waa waxbuu dhiganayaa ciddii wuxu dhigaysana waa helayaa dee cuntadiisna way u bisishay dharkiisiina waa helayaa bal cilaaj hadduu doonuu helayaa meeshuu seexanayuu helayaa marka arrinka markaa la gudboon maxay noqon dee kol haddii faraaqaa la helay hadduu himmo caaliye a ah helo markaa halkaa meel saru kuma gaadhaya waa cibaaradiisii uu lahaa oo bal waxaan leenahay arrinku taas buu ah haddaba bal waxaa waxaasoo dhan waxa keenay ee heerkaa keenay bilaadii kale islaamkuna inta badan laba mid bay ahaayeen waa amwaashii dadka muxsiniinta ahayd ay waqfiyeen taasi waxay keentay cilmigii inuu faafo waxay keentay ummiyadii iyo garasho la'aantii in laba dagaalamo oo waayo taas waxay keentay dadkii culimmada ahaayee ama madaaristaa joogay ama masaajiddaa joogay inay ka maarmaan dadkii aqniyada ahaa iyo madaxdii iyo inay iyagoo wax ka doonayaan ma ziyaaro ka doonaya albaabadooda gargaraacaan ay doondoontaan waxoodi way haystaan kifaayadoodi way haystaan cilmigoodna markaa muxuu noqdaa cilmi ay u madax bannaan waayo cilmiga haduu kaaga xidhnaado adiga aad u baahan tahayba ninkan ama qaniga ama madaxda aad uba baahan tahayo maanta aad wax ka doonayso berriba aad wax ka doonayso cilmigaagii uma madax bannaanaanaysid iyo taasoo kale waxay markaa keentay umuurahaasi inay cilmigoodii u madax bannaanaadaan kana maarmaan inay dad wax weydiistaan awqaaftiibaaba wada dabooshayoo bal matalan taasi waxay iyadna ahayd majaal dadkii muxsiniinta ah ee muslimiinta ah ay u ihtimaameen dee faa'iido badanna keentay oo tacliimtii oo mutawafir noqotay iyadoo faaftay iyadoo bal waxa weeyaan cid kastaaba iyo dabaqaadkii mujtamacu ay heleen waxbarasho oo wax caa'iqi aanu jirin furastiina loo sinaaday markii furastii loo sinaadayna kii markii hore usro ama yatiim ahaa ama usro faqiiraha ah kaba yimi markuu wax barto dee wuxuu noqonayay madaxdii mujtamacuu noqonayey muftigoodii buu noqonayey qaadigoodii buu noqonayey kii kale idaaradooda kale hayuu noqonayo markaa wax kastaa looba sinmo waqfigaana taa keenay meelihii kale iyo majaalaadkii kale waqfiga waxaa kaba mid ahaa almaktabaat maktabaadkuna waxay kaba mid yihiin alxamdulilah masjidkeedna maktabo fiican oo waqfiga ayuu leeyahaybe in waxyaalaha cilmiga lagu faafiyo ee cilmigu kuba faafo kuwa uguba mudan bay kaba mid yihiin waayo marka la eega cilmiga dalbay iyo dadkii culimmada ahaaba kutubtu de waxaan laga maarmi karin weeye oo kutubti waa shay aad aad iyo u baahan yihiinoo wakhtigaa marka la joogana baahidaasi way jirtay gees kalena madaabicdeennan imika badnaatay ee kimiyaad kumayaale mar keliya lasoo saarayaa may jirin waa kutub ragga nasaakiina ama waraaqiine gacanta ay ku qorayeenoo nusqo nusqo u soo baxaysoo qaali bay noqonaysay marka saasoo kalea marka iyadoy baahidaasi jirtay dadkii muxsiniinta iyada halkanna ee cilmiga jecla ee awoodda lahaa maxay iyaguna bilaabeen inay bilaabaan maktabaad waqfiya oo iyagii waxa weeye inta kutubtii kala dunayd la wada dhigo iyadoo waqfiya in welibana loo sameeyo waqfi ay ku sii socon karto iyadii lagu daboolayo baahideediiyo ciddii haysay laguma daboolayo loona furay dadkii cilmiga dalbaya oo dhanba loo furay taas bay keentay taasna qarnigii afraadba markii la soo gaadhay arrinkaasi aad buu u bahay walow in ka horreysay ay dee sadaarulxikma iyo waxyaalo jireen laakiin qarniga afraad markii la soo gaadhay caalamul islaami guud ahaan aad maktabadahaasi uguba faafeen oo maktabadahaasna kuwa masaajidda ku xidh markaa raacsan kuwa iyagu ka mustaqil ah kuwa madaaristii iyagu raacsan bal dhakhtaradiiyo markaa mashaafidii kuwa iyagu raacsan intaba muktabaadkaasi way lahaayeenbo ilaa ay gaadhay bay imaamkii abuxayaan oo kale inuu xataa hadallo laga soo naqliyay ay kaa mid ahayd say kutubtu mutawafir u noqotay uu barhkood ku yidhi lacagtaada iska hayso maxaad lacagtaada isaga bixinaysaa waqfigii baad kitaab kasta kama helaysaaye uma baahnid kitaab aad uma baahnidoo waayo waqfigii baa lagama helaya heerkaasay gaadhay markaas meel kasta mutawafir noqotay bal ruuxii uu ka maarmay inuu kitaab ibsado waayo maktabadihii ayaa mutawafira waxaasoo dhanna waxaa keenay waa dacmigii waqfigaa keenayba magacyadii ay la baxeenna khisaanat اlkutub iyo beyt اlxikma iyo daaru اlcilmi iyo daaru اlkutub iyo umuuraha caynkaasa magacyo saasay lahayde bal waxaan leenahay kuwa mulxaqaa masaajid iyo madaaristii iyo iyagu raacsan iyo kuwa ama dhakhtaradii iyo kuwa gaaraba way lahaayeene laakiin iyaguna waxaa kutubtaasi ay ku faaftee weliba kutubtood madaabici ay u soo saareen gacan kutub lagu qorayo xoolo badan laguma bixinayo waa dacmigii dadkii muxsiniinta waqfigoodii ay laba yimaadeen <coughs> bal markaa waxaa kaloo meelhii iyo majaalaadkii kaba mid ahaa <coughs> albayramastanaat qole dhakhtarada ay bayramastaan odhanayeen oo keleba laga yaabo carabi inaanay ahayn iyadna waxay kaba mid ahayd muasasaadkii waqfiga ahaa ee dadkii ama madaxda iyo boqoradii iyo dadkii kale ahlu khayrka ahaa ee sameeyeen waqfiga ahaydba weeye muhiimadaas meelahaasna kumay koobnayn dadka in la daweeyo uun ee bal macaahid dibiga lagu dhigtona way ahaayeen <coughs> daartii ugu horeysay ee malaa noocaasa waxaa asaasay khaliifihii reer bani umaya alwaliid ibnu cabdimalik oo dimashq buu kaba aasaasay siddeed iyo siddeetankii hijirada dhakhtarra ayuu dhigay wixii oo dhan masaariiftiiyo wixiiyo wixi u baahnaayeenna waqfi buu ugu diyaariyey dadkii curyaamiinta mid kastaba waxa loo yeelay ruux khaadima oo u shaqeeya kii indhaalaa ku haga ayaa looba yeelay oo taasoo kaxeeya oo bal taas waa kii ugu horreeya balbama nooc saasa aan imanka ognahay nuuridiin izinki imaamkaa laba odhanaya mujaahidka ah nuuridiin izinki dimashik wuxuu bal matalan ka aasaasay bayramastan ibnu jubayr markii uu soo maray saas kolley raxaalaha aan marka hore wax kaba soo naqlin ayuu aad iyo aad buu ammaano wuxuu ku tiriyey inay tahay mafkhara min mafaakhir اlislaamba wuxuu sheegay inay dhakhtarka joogeen dad liisas ama qaa'imo haysta magacyadii dadka xanuunsanaya ku qoran waxa ku qoran waxay u baahnaayeen ama cunto hadday tahay gaaroo la siinayo ama dawooyinkii ay tahay dhakhtaradna subax kastay kuma soo kalaayihin waa suu ibnu jubayr ah, <coughs> dadka xanuunsanayay dhex marayeen wixii ay u baahnaayeen ama dawo ha noqoto ama cunto in loo diyaariya ayay amrayeen taasay waxaana bilaash baabay ahayn taasoo kale bilaash bayd bal ibnu kaiir baa wuxuu dhaha nuuridiin dhakhtarkiisa caynkaasa wuxuu ku khaas dadka fuqarada ah oo dadka aqniyada iyo waxyaalaha meelaha kale iska daweynayeena dhakhtarka weliba heerkaa jooga wax kastaba leh fuqaradu ku khaas yeelay allahuma ruuxa qaniga ah een faqiirka ahayn hadday dhacdo inuu dawadiisii la waayo meel kale lagaba waayo halkan mooye meel kaloo lagu daweeyaa jirin iyada markaasaa loo ogolaanayay laakiin fuqaradu kuba khaas <clears throat> waxaa kuwa kaba mid ahaa nin sayfudiin la odhanaya qaaluun oo isaguna umaradii mamaligta ama saalaadiintii mamaaligta kaba mid ahaa ayaa qaahira wuxuu kaba dhisay lix boqol iyo saddexiyo siddeetankii wuxuu raaciyey masjid baa raacsanaa madrasad baa raacsanayd maktab khaasa dadka agoomaha ayaa raacsanaa wuxuu kaba dhigay laakiin isagu qani iyo faqiirba dad oo dhan baa loo wada furay taasoo kale waxaana jirtay cidda ka baxdee dadka xanuunsan insee bogsada waa la amba bixin jiray oo wax laguba anba bixiyo ayuu isagu samaynayay ciddii dhinta iyagaa kafnaya oo aasaya oo taas waxoodii qabanaya talabaadna waxa weeye in kolkolbaabay arintu dhaafsaneed ka isaga qaaluunoo kale oo cidda guryahooda joogta u baahan dhakhtar iyo waxyaalahaas u baahan waa loo tegayo dhakhtarraa looba dirayay waayo dhakhtarro kaloo wareegaana way jireen bilaadda islaamkaa barhkoodoo dee miyiga u baxayo dawadii wato wax kasta wato haddaba kolba meel muddo deganaanaye waxaasoo dhammina waqfi bay ahayd markaa mudintii islaamigahayd inta badan bayramastaankaasi waa kuba yaalay in arrin kale oo markaas taasi waxay dowr weyn ku yeelatay xaggii caafimaadka iyo ricaayad iyo jaanibkaas bay dowr weyn kuba yeelatay xaggii mujtamacaadkii islaamiga ahaa weliba dadkii aad iyo aad ugaba sii baahnaa inta badanna dhakhtaradaasi waxay dhaaheen qaaco weyn oo muxaadaraadka lagu qabto oo dee ninka kolba adibada uguba mudan ama ugu aqoon badani uu isagu duruus ku bixinayay dalabada iyo dadka kale dhakhtaradabaa duruus laguba siinayo meel wax lagu bartay ahayd waxaa kaloo iyadna laba socotay maktabad dhan oo dee kutubta dimbiga iyaguna qaaliban way lahaayeen bal jaanibkaasna kolley waqfi bay ahayd bal jaanib kale iyaduna qariib ahaa ama jaanib kale wuxuu ahaa marka la eego in umuurahan ijti dee waxa weeyaan bulshada iyo mujtamac awqaaftu kolley dadkii baahnaa kafaaladooda aytaamtii araamishii dadkii xanuunsanayay baahida gaarkaa lahaa socotadii dadkii deynka lagu lahaa deynka bixintiisii kuwii la qafaashay iyo taas dadkii dhintay eende cid aastaba aanay jirin tajiiskoodii meelo dadka aan guryo lahayn ay galaan oo cunto iyo loogu diyaariyo wax la cabo looguba diyaariyo umuurahaasoo dhan baa gaadhay xataa bilaadda qaarkood waxaa gaadhay faas baana kaba dhacday faasna imikadan ilaa imkadan may bedelin oo dee wixii faasta cusub mooye kollay mar baan tegey ama marar baaman tegeen dariiqyadoodu waa yeertoo kolkol waxaa dhici karta laba ruxba inaan isku weydaaran gaadhimo marayo oo de waxaaba iyadoo meherada waaweyne ku yaalaan kolla awr iyo fardayabay alaabtii looguma qaadaa waase imikaba tae marka qarawiyiin masjidka laguma socdoo kaleyo duruubta caynkaasee mudlimada ahayd baa waqfi bay lahayd barhkood macnaha xoolo lagu waqfiyey oo laga shidayo waa iyadoo loo yeelay imaka duruqdeedna qaarkood iyo meelaha madow dee waqfi inta loo sameeyo iftiin lagaba bixiyo oo dariiqii uu noqdo markaa mid iftiimayo taasay lahayd oo bacdalmaqrib baa la shidi jiray dhulkaasoo kale faas bay taasi ahayd adigu awqaafta way fara badnayd bal markaa haddaba imika namaadiij baan soo qaadiyay yar qariibah oo waqfiga uu shamliyey oo jaanibka kaba mida dee kollayna kama baxayno waxaan uga jeednaana bal ahamiyadiisiiyo taas inaan nisbo tusneen awqaaftaa waxaa kaba mid ahaa waxyaalaha qariibkaa ah waqfi bilaada qaarkood kolley bayruudna way ka jirtay meel kalena waxaan filaya maqribna way kaba jirtay waqfu awani almaksuura weelka jaba oo kale maalan waa waqfi waxa ka soo baxa ayaa maxaa laga soo iibinayaa lana dhigayaa weelkan san dee weelalkan dhoobada oo kale meeshii baa la dhigayaa meel bay ku kaydsan cid bay leeyihin qayima wixiina ma aha lacag markaa la soo iibiya waqfi baa lagaba iibinaya maxaa dhacaysa markaas ruuxii khaadimka ahaa ee wax loo soo dirtay waa ruuxii shaqa khaadim ahaa barhkoodna addoomaa bay ahayn wax loo soo dirtay haddii weelku ka jabo oo hadhowna laga baqanayo dee kii isagu makhduumkiisa inuu ama aflagaadeeyo ama dhib kale uga timaado halkaasunbuu tegayo kii jabnaana uu dhigayey mid cusubna waa la siinayey waqfigaa laga siinayay bilaadda islaamkay taasi jirtay waa taas waxaa kaloo kamida ah waqfi icaarati alxuliyi fi lacraas waqtiyada aroosyada dee dadku isku hayn maaha dad fuqaro ah jira waxay habeenkaa isku qurxiyaan ama raggii ha noqoto ama dumarkii ama dumarkii khaasatan aan lahaynba waqfi ay dad muxsiniin oo muslimiina ay waqfiyeen bilaada qaarkoodna way jirtay meelo kala duwanna way jirtay oo waxaa waqfigii horta rayc buu leeyahay oo wixii ka soo baxaya maxaa laga soo iibinayaa wixii laysku qurxinayo o dhan ee ziino noqonayey aroosna markii loo baahdo maxaa deeta dhacaysay dadkii fuqarada ahaa halkaasay tegayeen markay ama dee leeyihiin aroos iyo waxyaalo wixii ay u baahnaayeen inay xulli ahaa la xidhanayay ama ziinay soo qaadanayeen markii arrinku u dhammaadana bay ku celinayeen waa lagu celinaya isaga lama qaadanayo dee isagii waa la celinayaa waa icaaro waqfu xuliyi lacraa kolley waa umuuro ee uu kolley musafa sibaaciya ragleba ama dad kale oo xataa kaba horreeya umuuro ay soo naqliyaan weeyaan dee xujajtii waaqifiintaoo qayb badan lahayaana waa waxyaalo lagaba helayo taasi markaa maxay keenaysay ruuxii faqiirka ahaa faqriga daraaddii inaanu caayib ka noqon arooskiisu sidii uu doonaya inaanu ugu dhacin dadkii farxaddii iyo taas shucuurkii ruux qanyi lahaa ayuunbuu yeelanaya dareegkii waa labisan yahay dahabkii wixii kale loo baahnay hadhowna markay hawsha u dhammaato ayaa halkii laguma celinayay waa waqfi iyadana dadkii muxsiniinta waa waxyaalihi ay kuma fikireen umuur kale waqfu zawjaati alqaadibaat dumarka soo duday waqfi loo waqfiyey wsood waa dumarkii oo maxaa ahayd waa waqfi waxaa laga dhisay rayciisii aqal aqalkii waxaa lagu diyaariyey wixii la cunayo wixii la cabayo wixii ruux degani u baahnaay oo dhan haweenayd hadday dee ninkeedii isba qabtaan ay dudaynta meelo kala teginayd halkaasay tegaysay waxay cunaysay ka helaysaa waxay cabaysay ka helaysaa hordadiibay ka helaysaa ilaa inta bal xaaladu ay sidii hore ku noqonayso ee gurigeedii ay ku noqonayso waa waqfi taasa ah. uu jira iyadno waqfi zawjaat alqaadibaat waa waqfi iyadana muslimiinta waa majaalaadka waa markay waxyaalihii waaweynaa dabooleen waa umuurihi ay eegeen maxaa kaba mid ahaa oo iyadana maqrib bay jirtay tani waqf alcaajis can ujrat alxamaam fi lmaqrib kale xamaamyadu way badnaayeen xataa faas oo kale waxaaba la yidhaha xamaamyada jiray badankoodu madaaris bay raacsanaayeen oo bal mal kolley qarnigii sideedaad mar ka midoo xujajtii iyo meelihii lagu hayay wasaa'iqdii waqfiga laguma hayay ay gubteen oo kale nin qaadiyo markaa jiray waxaa arrintu noqotay waqfi baa magaaladu u badan tahaye macnaa waxa weeye ninkaas ha soo caddeeyo ninkii le meel sheeganaya xujadiisi ha keena ninkaan xujadiisa keenin gurigani waa waqfigii buu kaba mid yahay waa dee waqfigii badnaayee jiray haddaba markaa maxaa jiray waa xamaamyadu had iyo goorna lafdiga xamaamba wuxuu ka imi min alxamiim waa biyaha kulul dhulkeennu dee saa uma qaboobe dhulkoodaa qabow oo kale wakhtiga jiilaalkii iyo biyihii haddaanad waxaad ku diirsata haysan laguma meydhan karayo meelo biyo kulul baa laga helaya xamaamyada laftiga xamaam saasuu ahaa wakhtigii hore madiiniya may jireen muslimiintu markay shaamiyo tageen baabay umuuraha arkeen wakhtigii rasuulka ilaahay baan sheegaya markaas in deeta waxaa jirtay dadka aan karahayn inay waxan waa lacag oo xataa hadduu waqfiyuu madrasadu yahayna raaciise ayaa madrasadii lagu bixinaya lama odhanayo wixii waqfiya nin kasta iskaba gelayo ciddii lagu waqfiyeybaa halkan wuxugaba soo baxayaane markaa ruuxii aan haysan ujradii uu xamaamka kuma tegi lahaa ayaa meeshaa waqfigaasuu tegayey wuxuu ka soo qaadanayay wuxuu ugaba baahnaaye ujradii xamaamka ahayd dee waa say dadku maydhaan ee loogu daayuu dee helayayoo xaajadiisiibuu kuma gudanayay waqfigaasaana taa dhib dadkii baahnaaba iyadana waa umuurihii ay kaba fakireen waqfi kaleo isna la yaab lahaa waqfu liixaa ila lmariidi bishifaa barhkood say kaba cabireen waa wax niyada loogu dhisayo ruuxii xanuunsanayey oo bal dee niyadii looguba dhisayo waqfi saas ahaydoo wuxuu ahaa waqfi kolley wuxuu ku jiray uun dawaynta mariidka laba dawaynaye laakiin maxaa dhacaysay iyadoo waqfi laga maalgelinayo laba shaksi oo narastii kaba mid ah ama mumaridaadkii kaba mid ah ayaa waxay imanayeen ruuxan xanuunsanaya meel agtiisoonu arkahayn bay soo joogsanayeen wuu maqlayaa ma arkayo midkood baa kii kale ku odhanayey maada qaala aabiibu can hada almariid iyagaa wada hadlaya isagii dhegta ugu ridayaan ninkan muxuu ninkii dhakhtarkaa yidhi kii kale ugu jawaabayay aabiibu yaquul innahu calaa khayrin fa huwa marjuul bir abiibku wuxuu leeyahay khayr buu ku sugan yahay oo waxaa la rajaynayaa inuu bogsado oo in kuma sugna ciladiisana walaaceena kuma sugna waxaa laga yaabaaba maalin ama laba cisho dabeed ama saddex cisho dabeed dhakhtarka inuu firaashka kaba kaco isagii baa marka arrinku muxuu yahay waxba qadarkii kama bedelayso laakiin ruuxii marka taa la yidhaaho niyadiiba u dhismaysa oo dee waxa weeyaan taasna waxay keenaysaa naftiisan xoogowday bal xanuunkiisiibay kaba fudaydinaysaa oo waxaaba jirtay xadiid sunan tirmidi iyo ibni kuma sugan sanadkiisu waa daciifba abu saciid alkhudri xadiidkii weeye ayaa laftigiisu wuxuu ahaa aymadna aadaab markay ciyaadada mariidka aadaabteeda ka hadlayaan baa in noocan ku soo daraane idaa dakhaltum cala almariidi fanafisuu lahu fii ajalih fa ina dalika laa yaruddu shayan wa yudayibu nafsa haddaa ruux xanuunsanaya usoo gashaan naftiis dee imanka kumadhi waad roontaaye laa ba'sa sida rasuulka ilaahina dahuur iyo waad ka kici doontaaye xanuunkaaguma adkii hadalladaa dhaha marka hadalkaasi fa ina dalika laa yaruddu shayan qadarkii wixii la qornaa waxba kama celinayo laakiin yuayibu nafsahu isagiibuu naftiisiibuu quweynayaayoo dee uu rajo gelinayaayo damac gelinayaayo markaa naftiisiibay taasi quwa ay ugaba imanaysaa xadiidka sanadkiisu waa daciif xataa haarun rashiid baa lasoo naqliyaa khaliifaha ama amiir almu'miniin isagoo xanuunsanaya ruux ku yidhi hawin calayka wadayib nafsak faina asixata laa tamnacu min alfanaa'i waalcilatu laa tamnacu min albaqaa waxba ha isku adkayn iska fudayde ciladaadan hadday noqoto caafimaadna caafimaadku ruuxa kama celiyo geeri iyo inuu dhammaado xanuun hadduu yahayna iyaduna kama hor joogsata inuu muddo sii noolaade eh hawi ninkii baa muxuu ku yidhi wallaahi laqad dayabta nafsi wa rawaxta qalbi dee hadalkaas naftaydii baad naftaydiibaad deebgelisood qalbigay baad u raaxayso kama walaacsanaa xanuun iyo waxyaalo bal waxaan leenahay arrinkaasi waa shay ah nafsiyadiisii lagu soo dhisayo waqfi baana laga maalgelinayey isagii ma arka hadalkaa markii lagu yidhi dee waa kaa isagii wuxuu ku seexanaya habeenka rajo iyo baltaas iyo xanuunkiibaa kaba fudaanaya balkaasna waa jirtay waxaa kaloo jiray waqfu mu'nisilmarda mid kuba dhow oo waqfi kaloo iyadna kolley waxaan filaya bilaada shaam meelo ka mida ah ayuu jiray oo dadkaa xanuunsanaya ruux u weheliyeelaya hadday aanu dee dhawaaqiisu maqlayaayo dadka qurabada oo wuxuu aha waqfi in dadkan muadiniinta ee sawdkoodu fiican yahay yahaybaa barhkood waqfigaas laga in waxa weeyaan laga maalgelinayay habeenkii marka uu galo ayaa iyagoo isbedbedelaya ayay qasaa'id diiniya iyo ay ku inshaadayeen dhawaaq fiicanna way leeyihin oo markaa ruuxii xanuunsanaye cid maa weeliso aan lahayn ruuxii qariibka ahaa ee keligii ahaa ee cidlada ahaa ee wehel uma baahnaa ayay taasi arrinkaasi ay u noqonayeen wax dee isaga wehel bay u noqonayeen iyo wax isagii bal u wehel yeelay u noqonayeenoo taasna waa nooc waqfi bay ahayde umuuraha kaleo salaaxuddiin dee imaamkii mujaahidkaa salaaxuddiin lagaba soo naqliya mubaraadkiisaee dimashaq iyadu kaba dhacay waxaa jirtay abwaabulqalca oo kolley waa qalcadii dimashaq ayaa meel kaba mida ah, say soo naqriyeen miisaab bu meel bay wax ka soo dhacayeene laba miisaab baa jiray oo midna caano lisah oo dhay ah ayaa laga soo shubi jiray midna biyo lagu markaa la macaaneeyo sankor lagu laaqay baa iyadana ah marka maxaa imanayay hooyooyinka maaha dadka kale hooyooyinkaa laba cishay toddobaadkii kaba imanayeen markaasaa wixii ay ugama baahnaayeen iyagii caruurtoodu ee ama xaliib ahaa ama taas ahayd ayay qaadanayeen hooyooyinkaa qaadanayay taasna waa iyaduna dimashaq waana mabaraadkii salaaxudiin buu kaba mid ahaa bal arrintan iyada qaabtan aan ku soo khatimayo waxaa kaba mid ah iyaduna qariib ahayd waqfu lkilaabi walxayawaanaati alaliifa waa waqfi xayawaanaadka aan cidi lahayn bal ayda aan cidi lahayn rayciisa isagana waxa weeye walo dee khilaaf noqon karo ciddani haddaanay wax milki karin wax lagu waqfeya laakiin rayciisa ayaa laga siin jiray muxuu ahaa waqfi waxa ka soo baxaya ayaa ayda aan cidi lahayn iyo bisadaha aan cidi lahayn baa looga soo iibinayay waxay cunaan iyo taasoo markaasaa lagaba quudinaya waa si dee iyadoo laga badbaadinayo min cadaabi iljuuc lagaba badbaadinayo bal doctor sibaaci wuxuu sheegaa inay soo dhowaatay dimashaq beyt lagu magacaabayay beytulqidad oo ay ku jireen bisado badan oo ibtooda badan indhalayiin oo dee naaxnaaxay oo meeshaa wax lagu siinayo lagu masruufayaayo taas waxaanay sheegaan meel marjul akhdar la odhanayo dee imika magaalada gaadha dimashaqe wakhtigaasi markii hore in fardaha intay weynaadeen la iskaba sii daayey waxyaalahaasay waqfi u ahayd oo ilaa intay kaba dhimanayeen ayay halkaa daaqi jireen oo laguma waqfiyayoo waa waqfiyo iyaduna gaadhay xayawaankii in iyadina la dhaqaaleeyo markii jawaanibtii kaleba lagu duubay bal marka la daboolay baan leeyahay bal markaa waxaan leeyahay dadkii waaqifiinta duruqdii khayrka dhammaanteed meeshay u arkayeen inay baahi jirto looga baahan yahayba xoolahoodii way ku waqfiyeen taasba weeye muasasaadkii waqfiga ahaana way bateen oo dee umuuro badan baynaan kaba hadlinoo ha noqoto biyahaas wadooyinka ay dhigayeen ama magaalooyinka ama duruqda kalee laba maro ceelashii dhulka ciddada lagaba qodayey bal madaacib shicbiya oo berya qaarkood waataan maqlayna markay ama abaara dhacaan iyo waqtiyo inay hay-aadku ay keenaan meelo madaabikh cunto lagu kariyo dadku ay kaba qaataan bal dimashqiya way jirtay waanay ku soo dhowaatayba iyada taasi oo kale oo dadkii iyagu fuqarada ahaaba cuntadu way bisishay waa madcam markaas wax kasta lagu diyaariyo madbakha dadkii fuqarada ahaa waa waqfie waqfiga lagama bixinaya ayaa kaba qaadanayo taasna ay shaam bilaadeeda ka mida ay kuma soo dhowaatay bal markaa waxaan taasi kolley waa hawli meelihii wixii badnaaya u galae intaanan hadalkee kaba bixin ayaan waxoogaa axkaamta waqfiga ka mid ah ayaan isku baraarujinaynaa sababtuna waxa weye waqfigaan u baahanaya in laisku baraarujiyo horta in la barto bal dadkeena muxsiniinta ay taasi ay bartaan waqfigu mid yar iyo mid weynba waa yeelan karaaye bal waqfigii iyo ahmiyadda uu leeyahay kii noolaana waa u leeyahay oo waa kan ku intifaacaya xoolihii aanay ka baaba ahayne kuwii isagii ka dambeeyey iyo kuwii ka dambeeyey wixii ay kuba intifaacayaan kii dhintayna waa ajir soconayo siaa zayd lahaa wax uga khayr badan kii noolaa iyo kii dhintayba waqfiga maanaan aragba taas waxaa kaloo dee loo baahan yahay bal markaa waqfigii wixii jirayna bal in la dabagalo horta la tasjiiriyo si aan u dayacmin wixii kale la samayn karayna laba sameeyo bal cidda waxa qfiyaysaana inay shuruuddoodiiyo waxyaalahay kuba waqfiyayeen bal ay dadka kalaba tashadaan oy eegaane bal waxaan leenahay intaan axkaamtaa gelin xadiid aan markii horena wax ka soo naqliye baan waxoogaa ka yar tabanaya fawaa'idiiso waa xadiidka cumar ee rasuulka ilaahay uu yimi isagoo yidhi dhulka ka fiican baa ma xoolo ka fiicani hore imay soo marina maxaad ii amraysaayo rasuulka ilaahay ku yidhi in shita xabasta aslaha wa tasadaqta biha haddaad doonto waqfi baad ka dhigi asalkeedii waxaad ka dhigi waxaa maxbuuska ah wixii ka soo baxayena waad sadaqaysaa marka cumar muxuu yeelay bal waa shardigiisii wuxuu isagu qoray أنه لا يباع أصلها ولا يuهب ولا يuرaث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل اللahi والضyف وابن السبيل oo wuxuu yidhi wixan lama iibin karayo lamana dhaxlayo cidna lamana siinayo waxa ka soo baxana meesha lagu bixinaya oo dadkii fuqarada ahaa iyo qaraabadii iyo addoomihii lagu xoreynayay iyo jihaadkii iyo dadkii martida ahaa iyo kuwii socotada ahaa markaasaa wuxuu raaciyey xadiidkuna صaxiixayn buu ku sugan yahay laa junaaxa calaa man waliha an yaakula minha bilmacruuf oo ruuxa waqfiga gacanta ku haya mas-uulka ka ilaalinaya hadduu wax ka cuno maaha xoolo uu ka dhaqanayo inuu xoolo ka dhaqdo halkan ka dhaqda maaha laakiin dee waa wixii masaariifta ahaa iyo baahidiisa ahayd hadduu ka qaato wax dembi oo ku sugani ma jirto isagaana ay cahdigiisiiyo wixii uu qoray ee kuba qornayd bal markaa taas baa uu yidhi xadiidka markaa maxaa inooguba sugan bal riwaayo bukhaari leeyahy tasadaqta biasli laa yubaacu walaa yubhabu walaa yuratu intuba marfuuci bay ahaydba bukhaari bay kuba sugan tahay haddaad doonto waad sadaqaysanoo <clears throat> maxaad yeeli lama iibinayo laysma siinayo lama dhaxlayo walaakin yunfaqu hamaru iyadna waa iyadoo marfuucaba oo intaa kale cumar imaka mowquuf baydee marfuuca xadiidka markaa maxaa inoogu sugan sadaqada jaariyadii fadliga ay leedahay wuu inooguba sugan yahay ruuxa waaqifkee wax waqfiyey wixii uu shardiyeen shareecada ka hor imanaynna waa shay saxiixuu noqonaya la ilaaliyo oo lama bedelayo isagii baa laba raacaya waayo san baa shardigiisuba ahaa maxaa kaloo iyaduna inooguba sugan ruuxii gacanta ku hayay waxan ee ka shaqaynayey waxaan ka soo baxaya isagii waxbuu ka cuni karaa ku intifaaci karaa waxaan dee xoolo dhaqasho aan ahaynba taasba weeye arinta kale muhimka inoogu sugan ee cumarna yeelay waxa weeyaan <coughs> waa dadka ahludiinka ahlucilmiga ruuxu inuu la tashado waxyaalaha uu samaynayo uu kalaba tashado oo taas asan cumar yeelay dee ruuxii isagu mushirkaayee lala tashadayna wixii ugu fiicnaaya ruuxan u arkayey isagoo u naseexaynaya ayuu uba ishaaraya baltaaba weyn haddaba bal markaa waxaa jirta waqfigu kole shuruud buu leeyahy kutub fiqiyo kala duwana waa halkan masjidka ay kaba baxeen intuba baab waqfi bay lahaayeen marka ciddii ku taxnaydna shuruuda iyo waxyaalahaas anagu umuuraha ma tatabucayo waxay ahamiyadiisa iyo majaalaadkiisa inaan iskuba baraarujine bal haddaan si intaa dee marka aan kaba baxay aan eegno waxyaalaha aan ka tilmaami karno ruuxa waaqifka waxaa loo shardiya ruux wax tasarufi kara waa inuu yahay macnaa waa ruux baaliqa waa inuu qaangaadhay ruux caaqila waa inuu yahay waa ruux rashiidana ruux xoolihiisa daadaadinayo marka horeba mubadira waa inaanu ahayn marka ruuxii safiiha iyo ilmihii yaraaya kii iyo waqfi kama ansaxayo umuraha kale jirtaana waxa weeye ruuxan la waqfeeya wax lagu intifaaci karo waa in iyadoo uu hadhayo cayntiisu ay baaqi noqonayso ee wixii bal maalan marka lagu intifaaco baaba-aya sida cunto imika la cunayo kale dee waqfi sadaqay noqonaysaa waqfi ma noqonayso wax hadhayaan jirine waa inuu noqdo shaygani shay lagu intifaaci karo isagoo cayntiisu ay baaqi tahay taaba weeye arrinka kale jirana waxa weeye mawquufku waa inuu wax mucayana noqdo hadduu ruuxu yidhaaho aqaladayda mid ka midaan waqfiyey waqfi ansaxaya maaha waqfi ansaxaya maaha waa inuu mucayan noqdo wixii xadeeyo oo uu tacyiiniyo ee aqal qaladeeda ka mida uun ama shay aan mucayana waqfi isma ansaxayo arrinta kale jirtaana waqfigu waa wax ilaahay looga jeedo in ilaahay loogu dhowaado taas looga jeedo waa shay biri iyo daaca markaa meel khayra iyo wax wanaagsan baa wax lagu waqfiyi karaaye wixii aan daaca iyo biri ahayn waqfigeedu ma noqonayo oo imika ruux in xabaalaha lagu qodo waqfi uu sameeyo ama wixii lagu qodaya ha noqoto ama waxyaale waa jiha bir laakiin hadduu waqfigiisi ka dhigo in qubada iyo taabuudayo lagu dhiso oo iyadii lagu dhiso biri maaha waa shay aan aanay ogolayn oo irbad iyo taabuud iyo in lagu dhiso waqfigii kuma ansaxayo ma noqonayo waayo shay beri aan ahayn wuxuu waa inuu ilaahay in loogu dhowaadaa ujeeddadu ay tahay wax aan biri ahayn jiha aan biri ahayn dee waqfigeedii ma noqonayso mid ansaxan xagga marka la eega ruuxa waaqifka waqfigan shay waajiba maahe waa qurba ikhtiyaariya saa daraaddeed isagaa halkuu doonaya wuxuu arkay inay ku fiicantahay dhigi karaa waxaanu leeyaho shareecadu u bannaysay wixii shuruud ah een sharciga khilaafsanayn inuu sameeyo macnaa waqfiga iyo halkaasaa lagu bixinaya ama waxa caynkaasaa lagu bixinaya sidaasaa loo maamulaya ciddaasaa maamulaysa waa shardi uu leeyahy waana la raacayaayo saas abay fuqahadu hadal ay leeyihiin ay kaba mid tahay shardulwaaqif ka nasi shaaric oo macnaa waxa wey marka aanu sharcigii khilaafsanayn saa naska shaaricaba loo raaco ayaa ruuxii waaqifka wixii uu dejiyey tahay saasay ahayd ninkii wax waqfeeyey inuu bal shuruuddiisa dhammaysto wixi aan shareecadu culimadna uu kalaba tashado shuruuddaasna iyo wasiiqadanna wax qoran ay noqoto hadduu idhaha waan waqfiyo wax qoraala samayn berri reerkiisiibaa iskala wareegaya waa la qaadanaya wixii dhexal bay bal waxaa dhici karta magaaladeenna ba waqfiyo badanoo saa ku dayacani inay jiraan wixii inay yeelato dee xaqiiqadeedii la ogaayay oo bal maalan si haddii ciddan uu xataa waxa weeyaan meesha cid loo aanu uu kaga tegay aanu jirin ciddii dee xilka haysa ee ilaalinaysay inay waxa weeyaan wixii tawallido bal markaa waxaa kaloon leenahay waqfigu waa min alcuquud allaazima waa caqdi laazima macnuhu waxay ka dhigantay tahay haddaad tidhaha waan waqfiyey kama noqon kartid lama fasikhi karo dadkaaguna ma bedeli karo adiguna ma bedeli kartid waa caqdi kole dee waqfigu dhacu ansaxo waa caqdi laazim oon cidi bedeli karahayn oo ruuxii hadduu yidhaha wixii waan ku noqday suurtagal maaha hadday dadkiisu yidhahaan waan ka noqon waan ku noqonaynaa markuu dhinto oo waxaan waan qaadanaynaa suurtagal maaha waa caqdi laazima oo aan fask kol haddii uu qowl ahaanba uu kuma sugnaado in la fasakha aanay bannaanayna waa shay mu'abada waxaanan baan markaa hadalkayga ugu dambaynaya ciddii kollayba waqfi gacan ku haysa waxaa dee laasimku ah ilaahay inay kagaba cabsadaanoo waqfiga wilaayadiisi ay fiicneeyeeno waayo waxani waa ammaano gacantiisa kuma jirta lagu aaminay si ay ahayd uun ee bal waaqifkana shardigiisa ahayd shareecadiina markaa dee ay ogoshay in laguba bixiyo si laguba tasarufee in dee hawo iyo si iyo si kolba taa loogu tasarufiyo say la noqotay kolley ruuxu maba lahaye bal taas weeye kolley hadalkaygina intaasaan kusoo dhammaynaya subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta safaratu milk رفعوا بيوتا للإله عظيمة شادوا حضارتنا بخير ثقاف آووا مريضا مقعدا متحسرا حتى غدا من جودهم متعافي كفلوا يتيما خائفا متشردا يشكو مرارة فقد ذي الأعطاف وسعوا بخير للأرامل خفية بالسقي والإطعام والإرداف الأعراف جعلوا بيوتا للمسافر راحة تؤويه من خوف ومن إرجاف حتى البهائم من جميل صنيعهم باتت مع الأوقاف في ألطاف يا رب فارحم أمة مكلومة مهزوزة الأركان والأكناف وامنح بفضلك عزة ومكانة للدين والدنيا بذل الأوقاف وامنح بفضلك عزة ومكانة للدين والدنيا بذي الأوقاف